بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى باب الضمان الضمان waxa weeye waa damaanaqaadkii weeye qofkii qof kale inuu damiinto damaanku luqa ahaan waxa weeye aliltizaam wax qofku inuu dusha iska saaro sharcanna waxa weeye iltizaamu xaqin haabitin fii dimmati اlghayr aw ixdaari man huwa calayh aw caynin madmuuna qofkii waa inuu dusha iska saaro xaq ku sugan qof kale dimadii maalan dayn lagu leeyahay oo kale inuu damaano qaado aw ixdaari man huwa calayh ama in uu keeno qofkii dayntaas ama xaqa lagu lahaa aw caynin madmuuna ama cayn la damaano qaadayo inuu markaa dusha iska saaro cayntaas maalan xoolo la dhacay oo kale iyo wixii la midka ahaa inuu damaano qaado caqdiga uu arrinka ku xasilayana waxaa lagu magacaabaa damaan haddaba qofka arrinkaas dusha iska saaraya xaqaas isku laaziminaya waxaa la dhahaa daamin iyo damiin iyo xamiil iyo zaciim iyo kaafil iyo kafiil iyo sabiir iyo qabiil intaba waa la dhahaa intaasoo magacba wuu leeyahay daamin damiin xamiil zaciim kafiil kaafil sabiir iyo qabiil waaya alimaam almaawardi raximah اllahu tacaala wuxuu yihi curfiga ama dhaqanka wuxuu ku dareeray in damiinka loo isticmaalo xoolaha waa kanaan dhahno damiinu maal alxamiilna magta azaciimna xoolaha waaweyn iyo waaweyn alkafiilna nafta qofkii qof kale naftiisa kafaalo qaada asabiirna wuxoo dhan fi ljamiic waxaana asal ah damaankii qabla alijmaac axaadiid uu ka mid yahay xadiidkii nabigu uri sala allahu calayh wasalam azaciimu haarimun ninka damiinka ah waxa weeye waa haarim macnaha wuu magdhabayaa xaqii uu damaano qaaday rawahu tirmidiy xasana iyo xadiidkii saxiixayn ku sugnaa in nabiga sala allahu calayh wasalam loola yimid janaaso dabeetana nabigu yuhi calayhi asalaatu wasalaam qofkan dhintay wax ma ka tegey qaaluu laa waxba kama tegin bay dhaheen qaala hal calayhi dayn wax dayna ma lagu leeyahay buu nebigu yihi sala allahu aleh wasalam qaaluu alaau danaaniir saddex diinaar ayaa lagu leeyahay bay dhaheen markaasaa nabig wuxu uhi sala allahu alay waslam salluu calaa saaxibikum ku tukada buuhi abu qataada oo asxaabta nabiga ka mid aha wuxuu hi salli calayhi ya rasuula allah wa calaya daynuh fasallaa calayh abu qataada wuxuu yihi nebiow ku tuko anaa dayntaas bixinaya saddexda diinaar ee lagu leeyahay anigaa bixinayae ku tuko dabeetana nabig alay slam sidiiba salaatu janaazadii ninkii eh, ugu tukaday waaya arkaan ayuu damaanku leeyahay arkaantiisu waa an an rukni ayuu leeyahay daamin maضmuunu canhu maضmuunu lahu maضmuunu bihi eh, iyo siiqo daamin maضmuunu lahu maضmuunu canhu iyo maضmuunu bihi iyo siiqo daaminku waa damiinkii maضmuunu lahuna waa qofkii wax loo damiininayay maضmuunu canhuna waa qofkii la damiininayay maضmuunu bihina waa hantidii ama shaygii qofkan lagu lahaa ee la damiininayay siiqaduna waxa weya waa iijaabkii iyo qabuulkii intaba mualifkuu sheegi doonaa iyo shuruuddeedii wuxuu idhi shardu daamini qofkii wax damiininayay shardigiisu waxa weeye alrushdu toosnaan wadamaanu maxjuurin calayhi qof la sharay damaankiisu bifalasin caydhnimo loo sharay ka shiraa'ihi iibsashadiisa unbuu la mid yahay wadamaanu cabdin addoon damaankiisu bikayri idni sayidihi isagoon sayidkiisii u fasixin baailun damaankaasi waa mid baail ah filasaxi muctabad haddaan qabanno wayasixu waa asaxayaa damaankii biidnihi biidni asayidi sayidkii hadduu addoonkiisa u fasaxo inuu wax damiinto wuu damiinan karaa fain cayana haddaba haddii uu u magacaabo sayidkii liladaa'i bixintii dayntii uu ninkan damiintay bixinteedii haddii u cayimo kasbahu ninka shaqadiisii wuxuu uu shaqeeyo aw amase hayrahu kasabkiisii waxaan ahayn oo xoolihii sayidka ah qadaa minhu uu ka bixinaya wailaa haddii kale oo uu ku gaabsado idan keli ah oo uusan cayimin meesha laga bixin doono hontidaa la damiinanayo fal asaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye in kaana hadduu yahay addoonkii ma'duunan lahu mid loo idmay fi tijaarati ganacsigii tacallaqa wuu ku tacalluqayaa damaankii ama magdhowgii damaanku bimaa fii yadihi addoonka wax gacantiisa ku sugan wamaa yagsibuhu iyo wuxuu shaqayn doono bacda alidni markii loo idmay kadib wailaa haddii kale oo addoonkii uusan maaduunu lahu fi tijaara mid ganacsigii loo fasaxay fabimaa yagsibuhu ay fayatacallaqu hurmu damaan magdhowgii damaanku wuxuu ku tacalluqi doonaa bimaa yagsibuhu wuxuu shaqayn doono mualifku halkan wuxuu ku tilmaamayaa qofkii damiinka ahaa shuruuddiisii wuxuu idhi waxaa loo shardiya waa ruknigii koobaad daaminku waa ruknigii koobaad marka wuxuu ihi ninkaa daaminka ah ama damiinka ah waxaa loo shardiya arushdu arushdu waxaa weeya salaaxu diini walmaal waa kii hore inoo soo dhaafay markaan ka hadlaynay baab lxajr salaaxu diini walmaal marka qofkan inuu yahay qof toosan oo diintiisana u toosan maalkiisana u toosan oo qaangaad ah oo hantidiisa u madax bannaan inuu yahay baa shardi ah illa waa caqdi tabaruc waa tasaruf maali ah walidalik rushdigi markii aan idhi waxaa ku baxay qofkii waallaa inuu wax damiinto asixi mayso ilmihii inuu wax damiinto asixi qofkii safah lagu sharay inuu xoolihiisu saydsaydhayo inuu asna wax damiinto asixi mayso maxaa yeele intan oo ah. dad aan toosnayn oo hantidooda u madax laakiin qofkan maxjuur calayhi bifalas ah qofkii caydhnimo loo sharay oo dayntii lagu lahaa ay ka balatay hantidiisii kaa asaga ah, damaankiisu ma asaxaya wuxuu damaankiisu wuxuu la mid yahay ka shiraa'ihi iibsashadiisi horey waxaan usoo tilmaannay fii baab atafliis in qofkan waxaa weeye maxjuur calayhi bifalas uu iibkiisu asaxaya haddii dimadiisu wax kusoo iibsado macnaha bicayni maalihi inaysan asaxayn wax kusoo iibsado laakiin bidimatii wax kusoo iibsan karo bidimatii waxa weya deyn wax ku qaadan karaa marka mualif wuxuu ku shabahay damaankiisa sida ka shiraa'ihi iibsashadiisii oo kale marka waxaan horey usoo tilmaanay shiraagiisi fi dima inuu asaxayo damaankiina waa uu la mid oo damaankiisi fi dima wuu asaxaya maxaa yeele damaanku dimadu ku dhacayaa eh qofka dimadiisu ku dhacaya ee cayna maali kuma tacalluqo marka wuu asaxayaa waayo qofkan waxaa laga xajriya hantidan u joogta ee lagama sharin dimadiisa marka dimadiisa u madax bannaan yahay qofkan wax wuu damaanan karaa waayahay ama addoonka addoonka laftiisu waa maxjuur calayh si hore inoo soo dhaaftay marka damaankiisu hadduusan sayidkiisa u fasixin waa baail addoon inuu cid damiinto ma asaxayso hadduusan sayidkiisa ufasixin sababtoo ah dee waa maxjuur calayh waa uu sharan yahay midda kale yacni maal buu sugayaa oo dimadiisa ku sugayaa marka ma asaxayso sida guurkiisao kale lamid ya nikaaxiisu ma asaxayn hadduusan sayidkiisa u fasixin laakiin hadduu sayidkiisa u fasaxo in uu wax damiinto markaa damaankiisii wuu asaxayaa maxaa yele sayidka ayaa marka hore xaqiisa loo diiday awgii hadduu mar asagoo fasaxayde waa xaqiisii uu ka tanaasulay haddaba sayidkii haddii uu magacaabo ama uu cayimo halka laga bixinayo hantidaa addoonkan uu damiinay ama uu e, dusha iska saaray ama ha ahaato kasabkiisa ama ha ahaato e, hantida sayidka tahay markaa waa laga bixinaya hadduu dha maala addoonka u dhaho damiino qofkan dayntaa lagu leeya ka damiino dayntan waxaad ka bixin doontaa kasabkaaga waxa ad u shaqayso soo xamaasho ama u dhaho hantideeda ad ka bixin doontaa kolba ku cayimo ayaa laga bixin doonaa haddii laakiin uusan cayin meesha laga bixin doono xoolaha la damiintay sida muctamadka wuxuu yihi waxaan eegaynaa ninkan addoonka ah inuu maaduunan lahu fi tijaara yahay tijaarada in loo fasaxay inaan loo fasaxin haddii tijaarada loo fasaxay damaankii wuxuu ku tacalluqayaa hantida uu gacanta ku haya ee amwaala tijaara ah xoolihii ganacsiga ee sayidkiisa uu shaqaynayey ayuu ka bixinayaa damaankii haddii adhow ay ku soo baxsato inuu wixii hantidii bixiyo iyo wuxuu shaqayn doono wax alla wixii uu soo saaro ee hanti ah intii loo fasaxay kadib ayuu ka bixinayaa hantidii uu damiintay haddiise uusan ma'duunu lahu fi tijaara ahayn sayidkiina uusan u cayimin meeshuu ka bixin lahaa marka hantidii uu damiintay waxaa laga bixinayaa wax alla wixii uu shaqeeyo ee uu soo kasba uu soo xamaalo ayaa laga bixin doonaa wuxuu idhi shardu daamini qofkii wax damiininayay shardigiisu waxa weeye arushdu toosnaan wa damaanu maxjuurin calayhi bifalasi kii caydhnimo loo sharay damaankiisu ka shiraa'ihi sida iibsashadiisa unbuu la mid yahay wa damaanu cabdin addoon damaanaqaadkii biayri idni sayidi asagoo sayidkiisi u idmin baailun mid buray weeye oon asaxayn i asaxi muctamid haddaan qabano wayasixu waa asaxaya damaankii addoonka uu wax damaantay biidnihi hadduu sayidkiisi u fasaxo fain cayana haddaba hadduu sayidkii u cayimo liladaa'i bixintii uu xoolihii uu damaano qaaday uu ka bixinayo kasbahu shaqadiisa hadduu idmow dhaho shaqadaa ka bixi wixii aad shaqayso aw mase hayra waxaan shaqadiisi ahayn qadaa minhu ka bixinaya wa ilaa haddii kale uusan waxba u cayimin falasaxu muctamad waxa weeye annahu addoonkii in kaana hadduu yahay ma'duunan lahu mid loo fasaxay fi tijaarati ganacsigii tacalaqa damaankii wuxuu ku tacalluqaya bimanfiyadihi waxa gacantiisa ku jira wamaa yagsibuhi wuxuu shaqayn doono bacda alidni idan kadib markii loo idmay kadib wuxuu shaqayn doono wa ilaa haddii kale oo uusan addoonkani maaduunu lahu fi tijaara ahayn uusan ganacsi aan loo fasixinba fabimaa yagsibhu ay fayatacallaqu damaanu damaankii markaa wuxuu ku tacalluqi doonaa oo magdhowgii damaanku ku xidhnaan doonaa bimaa yagsibu wuxuu shaqayn doono markii loo idmay kadib walasaxu muctamad waxaa weeye ishtiraadu macrifati اlmadmuuni lah qofkii wax loo damaano qaaday garashadiisa inay shardi tahay weeye waannahu shaniya laa yushtaradu aan la shardinaynin qabuuluhu qabuulu almadmuuni lah qofkii loo damaano qaaday inuu aqbalo lidamaani damaankii waridaahu walaa ridaahu inuu raalli yahayn aan la shardinaynin walaa yushtaradu lama shardiyo rida almadmuuni canhu qofkii wax laga damiintay inuu raalli yahayna lama shardiyo qacan go-naan walaa macrifatuhu kaa la damiintay in la garanayana lama shardiyo fi lasaxi muctamadada qaban mualif markuu ruknigii koobaad ka soo dhammaaday ayuu ruknigii labaad halkan ku tilmaamayaa waxaa shardi ah qofkan daaminka ah qofkan loo damaano qaadayo madmuun yani lahu qofka wax loo damaano qaadayo in uu garanayo waaya maxaa loo shardiyey sababtoo ah dadkiibaa ku kala duwan daynta qaabkay u oofsanayaan dad baa ad adag oo qalqallafsan oo qofkii nafta u keeni yani dad ka dabacsan baa jira oo qofkii aan dabagelaynin oo qofkii wax u damiintay aan dhibayn marka maadaama dadkii ay ku kala duwan yihiin arrinkaas qofkii waa inuu garanayo qofka wax u damiintay sababtoo ah hadhow waa laga inu dhib kaga yimaado uu ka shallaayo marka qofkan aad wax u damiinanayso bal horta dadka ka garo oo qofkan aqoonso waaya waa masle khilaafiha ah yani khilaaf اlaصx wuxuu leeyahay lama shardiyo maxaa yeelay xadiid abi qataada almutaqadim ina soo dhaafay waxaa ka muuqata inuu abu qataada ninka meydka ah damiintay asagoon garanayn maxaa yel nabig alay slam muuna weydiin war ma garanaysaa ninkan aad damiinatay muuse dhihin yani ninkan wax u damiina u damaano qaaday ee dee ninkan meydka daynta ku lahaa ma garanaysaa muuse nabigu dhihin alayhi الsalatu wasalaam marka waxaa ka muuqata in ayna shardi ahayn qaacida waxaa jirta haddaba halkan imaam shaafici aad u daliishado oo qaacida usuuli ah waxaa weeye tarku اlistifsaal fii maqaami اlاxtimaal yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal tarku اlistifsaal fii maqaami اlاxtimaal yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal bal ad u fiirso yacni qofkii inuu ka tago istifsaal faahfaahin inuu dalbo ayada oo ixtimaal uu jiro shaygii laba suura uu yeelan karo haddii marba istifsaalkii iyo su-aashii in tafaasiishii aan la isweydiinin waxaa ka muuqata in arrinkaasi uu la mid yahay cumuum yani shaygan labada xaalaba uu ixtimaalayo hadda nabig ala slam maadaama abu qataaduusan weydiinin war ninkan aad diinta u damaana qaadaysa ma garanaysaa waxaa ka muuqata inay isku mid tahay inuu garanay inuusan he inuusan garanayn maxaa yeele hadday shardi tahay inuu garanayo nabig ala slam weydiin laha waqataada wuxuu dhihi lahaa ma garanaysaa ninka ad wuxu damaana qaada maxaa ninka nadhi wa laga yaba nin adag inuu kuu noqdo marka qowlkan labaad taas ayuu cuskaday waana qowl qawi ah runtii waaya sidoo kale lama shardinayo in uu aqbalo ninkan madmuunu yani madmuunu lahu qofki wa loo damaana aaday inuu abalo damaankii hari maaha inuu raali ku yahayna hari maha haddaad qof aad diin u damaana aadayso qofkaad diinta u damaana qaadayso inuu aqbalo dhaho waan kaa aqbalay damaankaagi adii damaana qaada ama inuu raalli ku yahayba labadaa midna hari maaha maxaa yeelay xadiidka abi qataada horta arinta laguma sheegin midda kale qofkan ixsaan baad u samaysay yaani dimadii qofkii diintu ku lahaa baad dimo kale ugu dartay adaaba isaan u samaynaya qofki marka adu waba kama umanaysa aslan markii ad wau damaanqaadays macneeda maha qofkii hore waxba kumanaydi anigu maad ii raacan doontaa macneeda maha kaana waad ku leedaha xaqaagii oad ka dalban kartaa anna waad iga dalban kartaa wey waxa weya damu dimati ilaa dima dim ayaa dim kale lagu daraya khilaaf baa ku jira lakin khilaaf alasaxu leyhi waa shardi in uu aqbalaa laakiin qofka madmuunu canhu ah waa rukniga saddexaad ee madmuunu canhu waa qofka la damiinanayay ee diinta lagu lahaa ee madiinka ah maalan ka asaga in uu raali yahay shardi ma aha qacan kaas khilaafka kumaba jiraba in la garanayana shardi maaha qof haddii dayn lagu leeyahy maalan oo doonaysa inaad damaano qaado qofkaa inaad taqaano iyo inuu raali yahay midna lama shardinayo horta inuu raali yahay shardi maaha qaca maxaa yeele qofka biayri idni dinta waad ka bixin karta maalan qof baad ogaatin in dayn lagu leeyahay asagoon kuu fasixin daynta iga bixi kudhigin waad ka bixin kartaa dalilah waad uga bixin karta waa caqdi tabaruc marka tanna waa saas oo kale damaanku waa caqdi tabarucoo waxaa weeye qofkan ixsaan baad u samaynaysaa marka inuu aqbalo iyo inuu raali yahay midna shardi ma ah inaad garanaysana shardi ma ah maxaa yeele waa ixsaanaad qofkii u samaynayso maxa wax mucaamalo labada dhex maraysa asaga ma jiraba aslan mucamalada ma dhex maraysa isaga mucamalada maxay dhex maraysaa waxay dhex maraysaa qofkan daaminka wax damaana qaadiya qofka madmuun lahi loo damaana qaadiya labadaas bay mucamalada dhex maraysaa ama madmuun canhu asaga ixsaan baad u samaynaysaa deentii ayaad ka bixinaysaaba qowlkan labaad ee khilaaf asax wuxuu leeyahay waa shardi in la garanayo maxaa yeelay si u ogaado qofkan ma qof hodan ah mise waa qof caydh ah ma qof diinta inuu bixiyo ku degdegaya mise waa qof yani aan bixinayn diinta ma qof istaahil in ixsaan loo sameeyaa mise maba istaahil in isaan loo sameeyo waa qof yani dhib badan marka saasuu leey laakiin sida saxiixa ah lama shardiyo taas sababtu ah qofka markaad ixsaan u samaynayso ma shardi baa in aad og tahay qofkan inuu yahay qof abaal gudaya oo dee yani abaalka garanaya shardi maaha hataa qofkaan abaalka ahayn ixsaan waad samayn karta wuxuu ihi walaصxu muctamad waxaa weeye ishtiraadu macrifati اlmadmuuni lahu qofkii loo damaano qaadayay garashadiisa inay shardi tahay waannahu shaniya laa yushtaradu inaan la shardinaynin qabuuluhu qofkaa madmuunu lahu loo damaano qaadayo inuu aqbalo damaankii inaysan shardi ahayn wa ridaahu inuu raali yahayn inaysan shardi ahayn walaa yushtaradu lamana shardiyo rida اlmadmuuni canhu kan la damiinanayo raalli ahaanshihiisa qaطcan bilaa khilaafin khilaaf la'aan walaa macrifatuhu macrifat lmadmuuni canhu kan la damiinanayo in la garanayana hardi ma aha iaai muctamad hadan qaban hadaba macrifada khilaaf baa ku jira laakiin ridaha khilaaf kuma jiro wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmadmuuni wixii la damiinanayey waxaa loo shardiyaa kownuhu inuu yahay haabitan mid sugan wasaxaxa wuxuu tasxiixiye alqadiimi qowlkii qadiimka ahaa damaana maa sayajibu waxa waajibi doona damaankiisa waaya wاlmadhabu muctamad waxaa weeye sixatu damaani daraki haleelka damaankiisii inuu asaxayo bacda qabdi اhamani lacagtii markii la guddoomo kadib wa huwa damaanu daraki an yadmana inuu qofkii daaminkaha u damaano qaado wey lilmushtari kii wax iibsaday ahamana lacagtii in kharaja almabiicu shaygii la iibiyey haddii uu soo baxo mustaxaqan mid la mutay aw amase maciiban mid ceebaysan aw amase naaqisan mid dhiman linaqsi sanjati miisaanka dhinaanshihiisa awgeed waayahay mualifku markuu noo sheegay saddexdii rugni ee hore daamin madmuunu lahu iyo madmuunu canhu shuruuddoodii iyo halkan wuxuu ku tilmaamaya ruknigii afraad shuruuddiisii ruknigi afraad waa maxay almadmuun waa wixii la damaano qaadayo ama dayn ha ahaado ama cayn madmuuna ha ahaado cayntii la damaano qaaday ha ahaado haddaba wuxuu uhi wixii madmuunka ahaa ee la damaano qaadaya waxaa loo shardiyaa saddex shardi saddexdaas shardi mualifku wuu noo tilmaami doonaa shardiga koowaad waxa wey kownuhu haabitan ka labaadna waxa wey kownuhu laaziman ka saddexaadna waxa wey kownuhu macluuman saddexdaas shardiba wuu inoo tilmaami doonaa haddaba shardiga koobaad waxa way kownuhu haabitan waxaan la daamaano qaaday horta waa inuu wax sugan xaq haabit aho oo sugan oo qofkii markaa lagu leeyahay waa yahay xaal alcaqdi markuu caqdiga damaanku dhaxayo waa in xaqan la damaano qaadayo uu sugan yahay oo maxaa kaa baxay damaanu maa lam yajib waxaan weli la yeelanin xaq aan weli waajibin inaad damaano qaado oo maalan inaad dhahdo hebel lacagtaad amaahin doonto anaa kuu damaano qaaday hebel waxa weeye alaabtan uu kaa iibsanayo ee daynta aad ku siinayso maalan anaa kuu damaano qaaday dayntaas taas ayaa soo gelaysa markaasu ma bannaano xaq aan weli sugnaanin inaad markaa aad damiinato maalan inaad dhahdo nin dukaan iskale ad ku dhahdo qofkan biil c ama xaaskayga maalan biil c berri biilka aada siin doonto waxa weeye anaa kuu damaano qaadayo ma bannaano maxaa yeelay waa xaq aan weli sugnaanin xaq aan weli hee sugnaanin culamada shaaficiyadu waxay ku tacliiliyaan masaladan damaanku waa waiiq waa kalsooni xaq lagu kalsoonaanayo marka maadaama waiiqa uu yahay waiiqa xaq u yahay wuxuu la mid yahay sida markhaatigii markhaatigii ma ka hormari karaa intuusan he shaygii laga markhaati kacayo uusan weli dhicin ma laga markhaati kici karaa ma dhihi karta anaa ka markhaati kici doona waa dhici doona ma dhihi karta yani wax xaq aan weli sugnayn kama markhaati kici karta wax dhacay umaad ka markhaati kici karta marka kana waa saasoo kale damaankii kama hormari kara xaqii xaqii weli sugnaanin ma damaana qaadi karta sidaas way qowlka jadiidka ah qowlka qadiimka wuxuu leeyahay damaanu maa sayajib wax waajibi doona waa la damaano qaadi karaa oo qowlka qadiimka ah cagsi buu ku yahay kan jadiidka ah oo meeshan uu ka shardinayo haabitan inuu yahay qadiimka wuxuu leeyahy shardi maa inuu haabit yahay ahama shay inuu yahay xaq sugnaan doona sida maalan lacagta waxaanad ka iibin doontaa lacagtoodii waad damaano qaadi kartaa waxa qofkan uu amaahin doono waad u damaano qaadi kartaa maxaa yeel ana alxaajata qad tadcu ilaa dalika xaajadii ayaa keeni karta oo hadda sida bangiyadana ay sameeyaan oo kale bangiyadu maxay sameeyaan markay muraabaxo wax ku iibinayaan waxaa la sii qora caqdigahe damaanka soo ma caqdiga damaanka qofkii daaminkaabaa imaanaya damaankiibaa la qorayaa hadda weli alaabtii muraabaxada lagu dalbay ee waxaa weeye maalan gaariga ah lama soo iibininba bankii lama soo wareegin laakiin ninkaa daynta aad ku yeelan doontaan ee muraabaxada ah anaa idiin damaana qaadi u leya marka caqdigii baa la qoraya waana la saxeexaya lakin caqdigi maxay ku qoraan caqdigan wuxuu hirgeli doonaa markii he markii uu iibku dhaco markii iibku dhaco ayuu hirgelayaa laakiin taasi waa warqad lagu qoray caqdigan damaanka aslan taqiid ma aqbalo yani wax macna ma samaynaysa qoraalkaas siiqadaas wax alla waxa macno samaynaysa ma jirto laakiin waxaa lagu takhriijin karaa ya qawlka qadiimka qawlka qadiimka qowlkii qadiimka imaam shaafici uu ka laabtay wuxuu qabaa damaanu maa sagijib inuu asaxay marka qowlka qadiimka waa lagu takhriijin karaa laakiin qowlka jadiidka ma ogolo ala madhab imaam shaafici ma ogolo culamo kale oo kol baa jirta iyo qowlka qadiimka imaam shaafici marka qowlkaasa lagu takhriijinayaa mucaamalada bankiga alimaam shaafici markuu sidaa ku tegey inuusan ansaxaynin damaanu maa sayajib wax la yeelan doono dayn la yeelan doono damaankeeda ayaa wuxuu ka soo reebay wa la yidhahda damaanu darak damaanu darak waa maxay waa in qof maala mushtari ah oo alaab iibsanaya loo damaano qaado alaabtaas hadday wax ka yimaadaan waxay ka imaada inaad oo damaano qaadayso ood maalan dhahdo haddii alaabtan ay noqoto alaab la soo dhacay ama alaab ceebaysan ama alaab maxaan ku dhahaye miisaankeedu kala dhiman yahay raashin miisaankiisu kala dhiman yahy anaa ku damaano qaaday inta badanna tan waxay dhacdaa haddii qofkan baayaca aan la garanayn qof hariiba weyaan maalan oon la garanayn gaari buu iibinaya gaarigana wax laga cabsanaya inuu soo dhacay maalan ama neef buu salidu ka iibinaya neefka waxa laga yaaba inuu meelaha ka soo kaxaysta muuse neefkiisa ahayn salidina waa lagu kala tegaya hadhow is arki mahayo qofkana lama yaqaan marka qofkan wuxuu ka cabsanaya mushtariga ah in hadhow waxaan la yeesho oo u dhacmo marka wuxuu leeyahay yaa i damaana qaadiya qof baa wuxu ley marka anaa kuu damaana qaadaya haddii laguu qabsado neefka anaa kuu damaana qaadaya lacagtiisi oo kusoo celinaya amaba haddii uu maciib noqdo neefka oo marka aad soo celiso anaa ku damaana qaadaya neefkii inaan lacagtiisa kuu celiyo ama uu naaqis noqdo oo nuqsaanta waa maxay maalan waxaa loo maysa raashin kontan kiilaah dabeetana markii uu la tegay meheradiisii uu miisaankii saxdaa uu saaray ayaa waxaa soo baxday in miisaankii wax loogu miisay uu khalad ahaa oo ciyaarkii dee halbeegii wax lagu miisay miisaankii uu khalad ku jiray maalan meeshii hal kiila lagu miisaami lahaa wax dhimanaa kilogi wax ka dhimanaa marka taana waxaa wey waa linaqsi sanja miisaanki hadduu wax dhiman yahay inuu u damaana qaado qofkan marka waxa la damaanu darak damaanu darak waa haleel damaankii macnaha hadduu dib wax ka yimaado ama wax ka soo baxaan inuu qofka u damaana qaaday kaas marka waa la baneeyey waxaad aragtaa damaankan inuu yahay he damaan maa sayjib soo ma waa waxaan weli waajibin waa xaq weli aan la yeelanin ayaa la damaano qaadaya maxaa haddaba loo baneey kan lilxaaja waxaa laga soo reebay qaacidada ahayd wnuhu aabita shardigaasa laga soo reebay marka imaam shaafici asagoo qaba oo madhabkiisa jadiidku yahay inuu yahay wax la damaano qaadayo aabitan ayuu haddana wa ka so reeba damaanu darak maxaa yeel lilxaaja xaaja jirta asagoo haddana damaanu darak yahay damaanu maa sayajib wax waajibi doono oo la yeelan doono oo weli aan la yeelanin laakiin oo la damaano qaadayo marka kaasuu ka soo reebay oo qowlkiisii qadiimka ah ayuu kaas ku socodsiiyey qaacidadii qowlka qadiimka ah damaanu maa sayajib wixii laakiin dabaanu darag aan ahayn ma bannaano dabaanu daragna waxa loo soo reebaa nidhi lilxaaja yani xaajo baahi weyn baa jirta oo qofkan qariibka ah haddii lala mucaamalanayo qofka wuxuu ka cabsanaya inuu dhacmo waaya wuxuu idhi wayushtarad waxaa la sardiyaa fi lmadmuuni shaygila damaano qaadiya kownu inuu yahay haabitan shay sugan wasaxaxa alqadiimu qadiim wuxuu taصxiixiyey damaana maa sayajib waxa waajibi doona damaankiisii walamadhabu muctamad waxaa weeye sixatu damaani daraki haleelka damaankiisii ama haleeshiga damaankiisii bacda qabdi amani lacagtii markii loo kala gudoomo damaanu darag haddaba wuxuu asaxayaa mataa markii lacagtii la kala gudoomo ayadoo weli lacagtii la kala gudoomi lama damaano qaadi karo ninkan madmuunu lahuga ee mushtariga ah markii uu lacagtii bixiyo ninkan baayaca uu ku wareejiyo markaa unbaa loo damaano qaadaya maxaa yeele markaasi damaankii baayaca gashay lacagtii markay damaan markaasi damaankii baayaca gashay markaa unbuu markaa u damaana qaadi kara lakin asago weli guddoonsiino uma damaana qaadi karo wuxuu hi walmadhabu waxa wey sixatu damaani daraki haleeshiga damaankiisi inuu asaxayo bacda qabdi amani lacagtii markii la kala guddooma kadib oo ninkii baayaca lacagtii gacanta ku dhigo wa huwa damaanu daragi an yadmana waa inuu damaana qaado lilmushtari qofkii iibsadaha ah amana lacagtiida in kharaja almabiicu shaygii laga iibiyey haddii uu soo baxo mustaxaqa mid la mutay oo mase naciiban mid ceebaysan oo mase naaqisan mid dhiman linaqsi sanjati miisaanka ama halbeegii miisaanka nusqaantiisa awgeed wa nuhu wayushtarad waxaa la sardiya kownuhu madmuunkii inuu yahay laaziman ay daynan laaziman dayn laazim ah laa ka nujuumi kitaabatin xoolihii addoonka lagu kitaabeeyey maya oo taasi ma asaxayso in la damaano qaado wayasaxu waxaa asaxaya damaanuhu inuu damaano qaado qofkii ahamana lacagtii fii muddati اlkhiyaari muddadii khiyaarka ku jirtay fil asaxi muctamad haddaan qabanno wa damaanuuljucli baadifadda mushqaayadeedii in la damaano qaado karahni bihi in loo rahandhigo ayuunbay la mid waayahay hardiga labaad ee shuruuddii madmuunka shaygii la damaano qaadeeyey shuruuddiisii ka mida ah waxaa weye inuu laazim yahay laazim inuu yahay laazim waxaa looga jeedaa dayn qofkan lagu leeyahay oo usan khiyaar lahayn khiyaar usan lahayn ayaa looga jeedaa waayahay maxaa kaa baxay marka markuu laazim la yidhi waxaa kaa baxay xoolihii kitaabada xoolihii addoonka lagu kitaabeeyey xoole laazima ma ah hadduu doono addoonkii caqdiga kitaabaduba ka bixi kara ila caqdigu aggiisa waa ka jaa-is e saan hore usoo tilmaamay marka naftiisa wuxuu ku xukmin karaa cajzi ayuu ku ukmin kara xukmin karaa oo addoonnimadiibuu dooran karaa marka la dhihi mahayo addoonkii xoolihian kuu kitaabeeyey qof ii damaana qaada ii keen lama dhihi karo maxaa yale xoolo laazim ku ah aslan ma bahan addoonka lacagtii muddat alkhiyaar ku jirtay waa la damaano qaadi karaa fil ascayda khilaaf baa ku jira hadda u fiirso lacagta fii muddat alkhiyaar ku jirta waa dayn aan laazim ahayn nin baa nin kale alaab ka iibiyey maalan gaari buu ka iibiyey ninkii mushtariga ahaana gaarigii lacagtiisa muuna bixinin wuxuu ihi bal laba cish saddex cisho ayaan gaariga ka fiirsan oo khiyaaru shardi buu shardigay lacagtii haddaba waxay ku jirtaa fii muddati he alkhiyaar intaa ma dhihi karaa lacagta ku jirta muddat alkhiyaar qof ii damiina oo damiino maala ii keen wuu dhihi karaa dee lacagtaas fii muddat alkhiyaar ku jirta waxaa weeye weli mayna laazimin waxaa laga yaabaa ninkan maadaama uu ka bixi karo caqdigii beeca uu fasakhi karo isagoo khiyaar shardiga haysta dee laguma kalsooni inuu caqdigan sii socon doono way asaxaysa inaad damaanto maxaa yeelay lacagtan yaysan dayntan laazim ba ahayne laakiin waxa wey iron ilzoom waxay ku dambayn doontaa maxay waay kusii socotaa luzuum inay laaimto saasayna u ballanta marka taa waa la damaano qaadi karaa aljucl mushqaayadii baadifada wey ma la damaano qaadi karaa horta baadifada mushqaayadeeda waa maxay yani maalan qof baa wuxuu yihi qofkii ii soo celiya baadideedii wuxuu leeyahay boqol dollar ma dhihi karaa qofkii shaqaynayay ee de baadida soo raadinayay ninkii jaacilka ahaa ee jucligan dhigay war daamin ii keen lacagtaas aada ballan qaaday qof ii damaana qaadaya ii keen ma dhihi karaa taa wey haddaba taa waxaa loo kala qaadaya waxay la mid tahay bui karahni rahanka waxaa nugu soo dhaaftay yaani in rahan loo dhigi karo yani mushqaayadda baalifadda waxaan u kala qaadnay qabla alfaraaqi min alcamali bacda alfaraaqi min alcamal qabla alfaraaqi min alcamal ma asaxaysaan idhi intuusan shaqadaysa dhammaanin in rahan loo dhigo maarifadii mushkaayadeedii ma asaxayso tan waa u la mid qabla alfaraqi min alcamal ma asaxayso in la dabacna qaado maxaa weli mina laazimin laakiin bacda alfaraqi min alcamal markii shaqadii dhammaato ee baadidii ninkan uu keeno marka xaqi u yeesh sooma marka raana waa loo dhigi karaa wabitaali damaanna waa loo damaana qaadi kara dhigi kara nigo dee baadidii waan kuu keenaye lacagtii boqolka doolar ahayd in kuu lahaa qof daamina ii keen inaad ii keeni doonto waay markaa u dhigi karaa wuxuu idhi wa kownuhu dayntii inay ahaato ayaa shardi ah la damaano qaadayay laaziman mid laazim ah laa ka nujuumi kitaabatin kitaabada addoonka la kitaabaynayo xoolaheedii oo kale maya wayasix waxaa saxaya damaanuhu qofkii inuu damaano qaado ahamana lacagtii fii muddat alkhiyaari khiyaarka muddadiisii ku jirtay filasaxi wa damaanu ljucli baadifadda mushqaayadeedii in la damaano qaado ka rahni bihi sida in loo rahandhigo may la mid tahay wkownuhu madmuunkii inuu yahay baa shardi ah macluuman mid la ogyahay fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano walibraau min almajhuuli waxaan la ogeyn in laiska cafiyo baailun mid buraya weeye fi jadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno ilaa min ibli diyati geela magtiisa mooyaane wayasixu waxaa asaxaya damaanuhaa geela magtiisii in la damaano qaado filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku hardiga saddexaad ee madmuunka waxaa weeye inuu yahay shay macluuma shaygana damaano qaadayso inuu yahay shay macluuma maalan qofkan madmuunu canhu ead wax ka damaano qaadayso waa inaad garanayso lacagta aad ka damiinanaysa ee lagu leeyay intay dhanta jinsan wa qadaran wa sifatan wa caynan jinsan inaad garanayso lacagtu waa noocee ma dolarbaa ma riyaalbaa ma birba qadaran intee bay dhantay lacagtaasi ma kunba ma laba kunba intay dhantay wa inad garanayso sifatan waa caynan inaad tafaasiisheeda garanayso waa shardi maxaa yeelay dimadaada xaq baad ku sugaysaa ood caqdi ugu sugaysaa marka waa lamid sida beyci ijaarada beyci ijaarada wakaan la ahayn waxaa shardi an qofkii inuu ogyahay wax uu iibinayo iyo wax uu iibsanayo ijaaradana waa saasoo kale marka kanna waa xoola dee dimadaada ku sugnaanaya wa inaad garanayso intuu dhan yahay alibraa min almajhuul waa masalo baabkeena ka yar baxsan laakiin calaaqa lalayn mualifku si buu isku xiri doonaa yacni qofkii inuu iska cafiyo dayn uu lahaa uusan garanay inay tay tahay ma asaxaysa xaq baad qofka ku lahayd dayna intay dhannaydna ma garanaysid waxaa tii niyo wixii aan kuu lahaaba wuxuu ahaa garan mahayo waan kaa cafiyey hadi jeera wa dhacda taas marka taas ma bannaan tahay laba qowl baa ku jira qowlka jadiidka iyo qowlka qadiimka qowlka jadiidka ee muctamadka imam shaafici uu ku tegey waxaa weeye in aysan asaxayn alibraahi min almajhuul maxaa yeele baraaadu qofka markaad cafinayso waxay ku xidhantahay rida inuu qofka raaliya wax aanad garanayn intuu dhan yahayna dee lama suuraysan karo lamana garan karo raalli ahaanshihiisa seed u cafin oo raalli ugu noqon waxaana garanayn waa laga yaba hadii lagu sheegi ninkan lacagtaad kule lacag badan ay tahay inaad cafiseen marka waa inaad garanayso waxa aad cafinayso intuu dhan yahay waaya qawlka qadiimka laakiin wuxuu yihi way asaxaysaa in la iska cafiyo waxaanad garanaynin maxaa yeele waa isqaab waa wax xaq aad iska ridayso oon marka xoraynta in la midiya waa ansaxaysaa buui qowlka jadiidka wuxuu ka soo reebay elibra min almajhuul iblidiya geela magta ah. magta geela iyadu wuxu uhi iska cafin karaa magta geela hadda waxaad og in he in yani sifadeeda la garanayn da'deeda waa la garanayaa cadadkeedana waa la garanaya maala boqol halaad laakiin sifaadkooda geela anwaacdiisu kala duwanta iyo marka ifadii baa majhuula marka asagoo way asaxaysaa maxaa yeele sharciguba qofkan dimadiisii wuxuu ku sugay asagoo majhuula hadday saas tahay dee ibraagiisi cafintiisina waa asaxaysaa qofku wuu cafin karaa qisaastii iyo magtii labadaba wuu cafin karaa sida nusuusta laga qaadanayo waaya ma la damiinan karaa yacni magtaa geela ah, boqolkaa halaad maala qof ma damaano qaadi karaa hadda waa majhuulo waa jahaala ku jirta way asaxaysaa yadna ibraaga ma lamid ibraaga saan u dhi waa cafin karaa qofkii iska laa xaqlaha ahaa qof kalena hee sidaasoo kale wuu damaano qaadi karaa uu dhihi karaa geelii magta ah anigaa damiintay waaya marka haddii u mar damiinto maadaama la og yahay da'deedii iyo tiradeedii sifaadkeedi waxa lagu laabanaya maxay ilaa haalib ibil beled geela waddanka sifada haalibka ku ah unbaa loogu laabanaya wuxuu uhi wakownuhu inuu yahay wixii la damaano qaadaya shardiga macluuman wax la og yahay fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano walibraa in la iska cafiyo min almajhuuli dayn aan la ogayn oon la garanaynin baailun waa mid buraysa filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano ilaa min ibli diyati makta geeleedii mooyaane oo yasixu damaanuhaa magtii geela in la damaano qaado way asaxaysaa fil asaxi muctamad haddaan qabano walow qaala hadduu dhaho daminttu waan damintay maa laka wixii aad ku lahayd calaa zaydin zayd min dirhamin dirham laga bilaabo ilaa casharati toban laga gaadho fal asaxu muctamad waxa weye sixatu inuu asaxayo annahu yakuunu qofki inuu noqonayo daaminan mid damiintay ilaa casharati toban qultu waxaan ihi alasaxu muctamad waxaa weeye litiscatin sagaal inuu markaa damiintay wallahu aclam qofkii daaminka ahaaba wuxuu ku yidhi qofkii madmuunu lahu ah ee wax u damiinanayay ayaa wuxuu ku yidhi niyow zayd wixii aad ku lahayd hantidii aad ku lahayd ama diinta ad ku lahayd ayaan kuu damiinay oo damiinu maalkaaga ahay min dirhamin ilaa cashara laga bilaabo dirham ilaa toban ama min hal dolar ilaa toban dolar waayahay horta way ansaxaysaa waayahay maxaa wax qarara oo ku jirto jahaala ku jirta ma jirto marka muxuu damaanay ma toban buu damaanay ma sagaal buu damaanay ma sideed buu damaanay saddex qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay toban buu damaanay damaano qaaday markuu yihi min dirhamin ilaa cashara labada daraf baa la geliyay horta inta dhex way ku jiraan acan laakiin darafkii uu ka bilaabay kowgii iyo tobankii labada way galeen marka tobankaabuu damaano qaaday qowl saas l qolka raaficu ku tegey qowl kalena wuxuu leeyahay sideed muu damaano qaaday oo labadii darafa laga saaray sideed buu damaano qaaday oo daraf koobaad iyo darafka u dambeeyey mintii xarfulibtidaagii iyo kaayadii oo ilaada ahayd wixii ka dambeeyey labadaa waa laga saaray labadii daraf oo markaa sideed baa soo hadhay sideeddaasuu damaano qaaday laba ilaa sagaal ayuu damaano qaaday qowlka saddexaad ayaa muctamada waa qowlku imaanuu ku tegey waxaa weeye waxaa weeye wuxuu damaano qaaday sagaal oo darafka koobaad ayaa la soo geliyey darafka dambe laakiin lama soo gelinin darafka dambe lama soo gelinin waaya marka qowlkaas ayaa muctamada marka hadduu dhaho waxaa ku damaano qaaday min hal ilaa toban marka wuxuu damaano qaaday sagaal ilaan kan tobnaad shaki baa ku jira shaki baa ku jira marka ka koobaad ilaa sagaal intaas tobana qaaday ka tobnaad laakiin waa xarfu haayo oo wixii ka dambeeya almuaya ma soo gelayo wixii la haayeeyey ma soo gelayo wixii ilaada ka dambeeya waaya walow qaala haddii u dhaho damintu waan kuu damaana qaadee maa laka waxaad ku lahayd calaa zaydin zayd min dirhamin hal dirham laga bilaabo ilaa casharatin toban laga gaadho fal asaxu waxaa weeye saxatu inuu damaankaasi asaxay wa annahu ykuun inuu noqonayo daamina mid damaano qaaday lcasharatin toban qultu waxaan idha lasaxu muctamadu waxa weye tiscatin sagaal muu damaano qaaday wallahu aclam faslun fasalka malif wuxuu ka hadlayaa kafaaladii kafaalat albadan ayuu kaga hadlayaa badankii oo la kafaalo qaado waayahay ileen damaankii baa laboo qaybsama ama saddex baan dhahnay damaanu nafsin wa damaanu maalin wa damaanu caynin damaanu nafsin wa damaanu caynin wa damaanu maalin damaanu maal iyo damaanu cayn wayna soo dhaafay kanna wuxuu kaga hadlaya damaanu nafsin damaanu nafsin hadda waxa la dhahaa kafaala alkafaala waa kan hadda maxkamad ay dhahaan alkafaala alxuduuriya alkafaala alxuduuriya waa damaanu nafs qofkii inaad soo xaadiriso qofkii laftirkiisa ruuxdiisa inaad keento ayaa waxaa la dhahaa damaanu nafs wuxuu idhi almadhab muctamad waxaa weeye sixatu kafaalati اlbadani badankii kafaaladiisu inay asaxayso fain kafala haddaba hadduu kafaalo qaado badana man ixdaara badani man qof badankii inuu keeno calayhi dushiisa ay tahay maalun xoolo lam yushtard lama shardiya alcilmu biqadrihi xoolaha qadarkiisa intuu dhan yahay ogaado wayushrad waxaa la shardiyaa kownuhu xoolihii inay yihiin mimaa yasixu damaanuhu waxa uu asaxayo in la damaano qaado wlmadhabu muctamad waxaa weeye sixatuhaa kafaalada inay ku ansaxayso bibadani man calayhi cuquubatun qofka dushiisa ay tahay cuquubo badankiisa in ay ansaxayso in la kafaalo qaado cuquubadaasoo liaadamiyin qof aadamiga u sugnaatay wadalika miaal ka qisaasan qisaas weeye wa xaddi qadfin iyo xaddu qadaf weeye wa mancuhaa inay ku reeban tahay kafaaladii fii xuduud illaahi tacala ilahay xuduudiisa wa tasix way ansaxaysaa kafaaladii bibadani sabiyin ilma yar badankii in la kafaalo qaado wa majnuunin mid waalan badankii in la kafaalo qaado wa maxbuusin mid xidhan badankii in la kafaalo qaado waqaa'ibin mid maqan wa mayitin mid dhintay liyuxdirahu kaa dhintay si uu u keeno oo fa yashhada marka uu ka marakaco calaa suuratihi suuradiisii waaya kafaalada waa caqdi ku dhacaya waa caqdi damaan oo ku dhacaya qof badankii goormaa loo baahanaya horta waxaa loo baahanaya haddii qofkan xaq lagu leeyahay maalan qof maxkamadda ay dacwad kaga socoto oo xaq lagu sheeganayo mudda caleyhi ah ama xaqaas ha ahaado dayn lagu leeyahay amaba qisaas lagu leeyahay ama xaduqadaf lagu leeyahay adoo xaq bini aadan baa lagu sheegtay qofka marka maxkamaddii waxay dalbatay qofka in la xidho marka qof baa wuxuu ihi yaan la xidhine anaa damiinanayo laiska sii daayo markii loo baahdo maxkamadda loga bahdo anaa keenayo marka kafaaradaasi way asaxaysaa kafaaradaasi way hee asaxaysaa waaya saasaa muctamad ah arkaan bay leedahay caqdigu kafaaladu arkaan buu leeyahay shan rukni alkafiil wاlmakfuulu canhu wاlmakfuulu lahu wاlmakfuulu bihi wالsiiqa kafiil waa qofkii wax kafaalo qaadayay ee daaminka ah almakfuulu canhu waa qofkii la kafaalo qaadayay almakfuulu lahu waa qofkii wax loo kafaalo qaadayay ee xaqlaha ah ee ninka wax ku sheeganaya waaya almakfuulu bihi waa wixii qofkan lagu lahaa ee daynta ah maalan asiiqana waa ijaabkii iyo qabuulkii haddaba sida way asaxaysaa khilaafu madhab wuxuu leeyahay ma asaxayso maxaa yeelay waxaa weeye caqdi qaacidadii khilaafsan maxaa yeele alxuru laa yadkhulu taxta alyad xorku gacanta ma hoos galo waaya lamana awoodi karo qofka la dhiibo marka khilaaf alasax uu leyahay maba asaxaysaba caqdiga kafaalada lakin sida muctamadka way asaxaysaa haddaba qofkii hadduu kafaalo qaado qof badankii inuu keeno maxkamadda ama meeshii looga baahnaa ama meeshii dee qofkii xaqlaha ku ahaa inuu u keeno hadduu u kafaalo qaado qofkaana isla markaa xaq lagu leeyahay xoolo ah lama shardiyo xoolaha qadarkooda qofkan kafiilka ah inuu og yahay intay dhan yihiin laakiin waxaa shardi ah xoolaha qofka lagu leeyahay inuu yahay xoolo la damaano qaadi karo bima yasixu damaanu oo markaa maxaa kaa baxay haddii lagu leeyahay qofkan nujuumu kitaaba waa addoon la kitaabeeyey xoolaa lagu leeyahy sooma sayidkiisa ku kitaabeeyey xoolahaas aslan lama damaana qaadi karin sidayna soo dhaaftay nujuum kitaaba lama damaana qaadi karin sidayna soo dhaaftay marka kafaaladayna kuma ansaxayso inad dhahdo addoonkan aad kitaabaysay anaa ku anaa kafiil ka ah ma ansaxayso maxaa yeele xoolaha lagu leeyahayba lama damaana qaadaye oo dee xoolahanba dee waajibkuma aha inuu bixiye marka kafaaradiisuna ma ansaxayso sidoo kale waxaa muctamad ah inay ansaxayso in la kafiisho qof lagu leeyahay xaq aadami oo cuquubo ah cuquubo aadami uu iska leeyahay sida qisaas oo kale qisaas baa qofka lagu leeyahay qof buu dilay qofkani oo qisaas baa ku waajibtay ama xaduqadaf qof buu qadfay oo xaduqadaf baa lagu ogayaa waad kafiilan kartaa qofkaas waaya waa xaq bini aadam xuquuq bini aadamka haddaba waa la kafiilan karaa qofkii ama xoola ha ahaadaan ama qisas ha ahaadaan ama xad ha ahaadaan laakiin xuduudda ilaahay sida xaddu shurb اlkhamr waa xaddi zina qofkan zinu ku dhacay maxkamaddi waa soo qabatay ma kafaala qaadi kartid ma damiinan kartid xaddu sariqa waxbuu xaday gacanta laga goyaa layidhi ma kafiila qaadi ma kafaala qaadi kartid waaya maxaa yeelay xuduudda ilaahay subxana wa tacala waxay ku dhisan tahay musaamaxo inta la dafcin karana waa la dafcin oo taa waxaa tusinaya nusuustii nabiga alayh slam ka soo aroortay sida xadiidkii maacis alslami nabig wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam markiu ninka u qirtay zinadii lacallaka qabalta aw amasta aw lamasta waxaa laga yaaba gabadhaas inaadan ka zinaysanine laakiin aad dhubkatay amaba aad eegtay ama aad taabatay marka nabig wuxuu u ishaaraya ba ama u sarbeebayay inuu ka laabto maxay ninka nabig alay slam uu ka daray inuu taa'ib yahay u toobad keeno mar hadduu ilaahay u toobad keeno qofkii de ilaahay wuu cafinaya sidoo kale kii waxaday nabig ala slam u qirtay wuxuu nabigu ala slam ku ma ikhaaluka sarakt maadaama wixii uusan wadaninba wuxuu waxaan filaya inaadan waxba xadin inaadan waxba xadin ayaan filayaa buu nabigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam xadiis tirmidi wariyey haddaba xuduudda ilaahay lama kafaalo qaadi karo qofkii loo haysto ilmo yar badankii waa la kafiilan karaa ama qof waalan oo se ilmo yar loo kafaaloqaadi ilmaha yarka xaqa lagu leeya muxuu yahay maalan ilmihii yaraa ama qofkii waa lahaa waxaa dhici karta inay he inay alaa burburiyeen marka itlaafaadkaas waxay itlaafaad ay geysteen waxa weeye haddii qofkii waxa weeye markhaatiga ka ah uusan garanayn ilmihii yaraa iyo qofkii waalaa magacoodan uusan garanaynin haybtoodan uusan garanaynin laakiin uu garanayo unsuradooda marka waxaa loo bahan ilmi yaraa in la keena maxkamadda si qofkan uga markhaati kaco marka way asaxaysaa ilmo yar in la kafaalo qaado haddii dee maxkamaddii la keeno dacwad lagu soo ogo qofkii inuu dhaho anaa keenaya ilmaha yarka ah qofkaa waalan anaa keenaya si looga markhaati kaco waaya sidoo kale qof xidhan oo xabsi ku jira iyo qof maqan oo xaq lagu leeyahay intaaba waa la kafiilan karaa hadda labadan qof lama keeni karo hadda laakiin mustaqbalka hadduu qofka xabsi ka soo baxo waa la keeni karaa qofkaa maqan waxaa laga yaabaa in la helo qofkan uu keeni karo marka qof maqan iyo qof xabsi ku jira qof wuu kafaalo qaadi kara wuu dhihi kara hadii dacwad lagu soogo maalan aan keenayo qof dhintay oo xaq lagu leeyahay maalan qof baa kafiilan kara way bannaantay inuu qof kafiisho oo qofka maalan xaq baaba lagu lahaa welin lama aasin maydka haddaba qof uu dhihi karaa anaa meydkii soo xaadiranaya oo maxaa loo soo xadiranaya meydkii si looga markhaati kaco oo qofkii de yani ogaa qofkan in xaq lagu leeyahay meydka maalan dayn lagu lahaa u dhaho yani qofkan meydka ah anaa markhaati ka in daynta lagu lahaa qofki ma garanaya magaciisi meydkii ma garanaya magaciisi iyo haybtiisii laakiin wuxuu garanaya suuradiisu bas haddii suuradiisu arko ka markhaati kici kara marka marxamada aya looga baahanayo meydkii in la keeno si looga markhaati kaco xaqii lagu lahaa hadduu mag aha hadduu xoolo aha si looga markhaati kaco wuxuu ihi almadhabu muctamad waxaa weeye sixatu kafaalat lbadani badanka kafaaloqaadkiisa inuu ansaxayo fain kafala hadaba adaba kafaalo qaado badana man qof badankii calayhi dushiisa ay tahay maalun xoolo lam yushrad lama shardiyo alcilmu biqadrihi xoolaha qadarkooda in la ogaado wayushrad waxaa la shardiya kownuhu xoolahaas inay yihiin mima yasixu damaan wax damaankiisu ansaxayo walmadhabu muctamad waxaa weeye sixatuhaa kafaalada inay ku ansaxayso bibadani man qof badankii alayhi dushiisu ay tahay cuquubatun cuquub cuquubadaasoo liaadamiyin aadab u sugnaatay wadalika miaalka qisaasin qisaas wa xaddi qadfin iyo qadaf xaddii webeeye wamancuha inay ku reeban tahay fii xuduud illahi tacala ilahi xuduudiisii wa tasixu way ku ansaxaysaa kafaaladii bibadani sabiyin ilmo yar badankii in la kafaalo qaado in la soo xaadirinayo wamajnuunin mid waalan wamaxbuusin mid xidhan waghaa'ibin mid maqan wamayitin mid dhintay liyuxdarahu suu u keeno meydkaas oo fayashhada markaa uu ka markhaati kaco shaahidkii markhaatigii calaa suurati suurati lmeyiti meydka suuradiisii waayahay uma dabeetana in cayana haddii uu cayimo makaana tasliimi booskii lagu dhiibeeyey waxaa weeye makfuulkii tacayana wuu cayimaya wuu xadidmaya ilaa haddii kale uusan cayimin uusan magacaabin meesha lagu dhiibaya makfuulkii famakaanuhaa makaanu kafaalati kafaalada makaankeeda unbaa lagu dhiibaya wayabra'u lkafiilu qofkii kafiilka ahaa wuu ku beri noqonaya bitasliimihi makfuul inuu dhiibo fii makaani tasliimi goobtii dhiibitaanka bilaa xaa'ilin wax kala xidhaya isagoon jirin oo kala dhexeeya isaga iyo qofkii ku wareejinayay ee makfuululahowga ahaa wadalika xaailkaas mitaalkiisu waxaa weeye ka mutahalibin sida qof awoodeystay oo awood isbiday wa bian yaxdura almakfuulu wuxuu kaloo ku beri noqonayaa qofkii kafiilka ahaa bian yaxdura inuu yimaado almakfuulu bihi qofkii la kafaalo qaaday wayaquulu markaa uu dhaho sallamtu nafsi naftayda ayaan ka dhiibay can jihati اlkafiili ninkii kafiilka ahaa xaggiisa ayaan ka dhiibay walaa yakfii kuma filo mujaradu xuduurihi inuu soo xaadiro uun kelia ah, kuma filo waaya wuxuu idhi qofkii kafiilka ahaa ee qofkan kafaalo qaaday badankiisa kafaala alxuduuriya haddii uu magacaabay goobtii uu qofkan ku keeni lahaa meeshii uu ku wareejin lahaa haddii uu magacaabay o dha matalan qofkan aan ku kafaalo qaaday waxaan kugu keenayaa maxkamadda ama suuqa halkaas meheradaasa ku istaajinaya ku keenaya tacayan goobtii lagu heshiye markaa way cayimaysaa oo halkaa unbaa qofkii lagu wareejinayaa haddii uusan laakiin cayimin meellaba uusan sheegin halkaa kafaaladu ka dhacday caqdiga kafaalada ayuunbaa lagu kala wareegayaa oo qofkii uu keenaya meeshii kafaaladu ka dhacday haddaba ninkii kafiilka ahaa ee wax kafaalo qaaday qofkii uu kafaalo qaaday haddii uu dhiibo oo makaanu tasliim ku heshiiyeen qofkan inuu keeni doono uu ku dhiibo beri buu ku noqonaya sidaas waayahay waase waxaa shardiga bilaa xaa'ilin wax kala xidhaya asagii qofkii uu ku wareejinay inuusan jirin xaa'il wax kala teedaya waa inuusan jirin oo xaa'ilka muxuu noqon karaa ka mutahallib mualifku ku mitaaliyey waa qof yaani awood sheeganaya mutahallib waa qofkii makfuulu bihi oo kafaalo qaaday ayaaba hubaysanba hubbuuba sitaa ninkan uu keenay laakiin waaba nin hubaysan bastoolad buuba sitaa ninkii hadduu dhaho makfuurlahu baa ninkii gacanta qaba oo dee waaba kan lagu keene dee xaqaaga ka oofso ninkii wuxuu le dibiga istaag waa nin hubaysan waatan soo ma dee ninkaas awood buu sheeganaya markaa yani xaail baa jira xaail baa jira waa bilaa xaail asagoo dee faramaran oo inuu ku wareejiyo u gacangeliya o dhaho ninkii aan ku kafaala qaada waa kan iga guddoon laakiin ninkanuu awood sheeganaya hub haysta dee markaa xaail baa jiro dee markaasi ku beri noqon mahayo sidaas laa yabra biali maaa yeel de muusan dhiibin aq ahaan ms abcan muusan dhiibin taasuu ku beri noqonaya haddii qofkii wareejiyo isagoo waxa ilowsan jirin sidoo kale wuxuu ku beri noqonayaa haddii ninkii makfuulu bihiga la kafaalo qaaday laftirkiisuba uu uu yimaado goobtii tasliimka makaanu tasliimkii isla markaana uu dhaho naftayda waxaan ka dhiibay can jihati اlkafiil qofkii kafaalo qaaday xaggiisa de markaa maqsuudkii ayaa ku xasilay waaya laakiin markan ayada ah kuma fillo inuu iska soo xaadaro un keliya inuu iska yimaado ma anfacayso waa inuu dhahaa sallamtu nafsii can jihat alkafiin waa inuu caddeeyaa hadduu iska yimaado waxaa dhici karta haduu iska yimaado inuu haddana iska baxsado u cararo laakiin waa inuu dhahaa anigaa maanta iskeenay ninkii kafiilka ah, xaggiisaana ka socda oo waxa way nafteyda saasa ku dhiibaya wuxuu yihi uma dabeetana in cayana hadduu cayimo kafiilkii makaana tasliimi goobtii lagu wareejinayay ninkan goobtii dhiibitaanka hadduu cayimo tacayana way cayimoobaysaa wailaa haddii kale uusan cayinin oo meel u magacaabin ninkan uu ku dhiibi doono fa makaanuha makaanulkafaalad kafaaladu meesha ka dhacday unbaa makaanu tasliimkii noqonaya wayabra uu ku beri noqonaya alkafiilu ninkan kafiilka bitasliimihi makfuulkii inuu ku wareejiyo fii makaani tasliimi goobtii lagu dhiibayay bilaa xaalin wax teedaya isagoon jirin oo ka xidhaya qofkii oo u diiday inuu qabsado ka mutaqalibin sida qof yani awood isbiday weeye wa bian yaxdura inuu soo xaadiro almakfuulu bihi qofkii la kafaalo qaaday wayaquulu markaa u dhaho sallamtu nafsi nafteyda ayaan ka dhiibay can jihati alkafiili kafiilka xaggiisi walaa yakfi kuma fila mujaradu xuduuri inuu soo xaadiro un keliya fain qaaba haddaba hadduu maqnaado qofkii makfuul bihigaha ah ee la kafaalo qaaday lam yalzam ilkafiila ninkii kafiilka kuma waajibayo ixdaaruhu inuu keeno in jihla makaanahu makaankiisa hadduusan garanaynin wailaa haddii kale oo makaankiisa uu garanayo fayalzamuhu markaa waajib bay ku tahay inuu keeno wayumhal waa loo kaadinaya waa loo sugaya muddata dahaabin inta uu sii socdo wayaaban inta uu soo socdo fain madad hadday tagto muddadii walam yuxdir uusan keenin xubisa waa la xidhayaa wa qiila waxaa yidhi in qaaba haddii uu ku maqan yahay qofkan makfuulka ah ilaa masaafati alqasr masaafadii salaadda lagu gaabinayay lam yalzamhu marka waajibkuma ixdaarhu inuu keeno waayahay wuxuu ku yidhi qofkii makfuulka ahaa haddii uu maqan yahay oo uusan joogin qofkii kafiilka ahaa ee kafaalo qaaday qofkaas waajib kuma aha inuu keeno haddii uusan meeshii ku maqan yahay usan garanayn in jahila ma keeno haddi usan garanayn meeshuu ku maqan yahay ninkaas ninkii kafiilka baa li ninkaad kafaalo qaaday keen maxkamadda looga baahan yahay wuxuu ninkii uu maqan yahay meel uu ku maqan yahayna maanta garan maayo hadalkiisa waa la qaadanayaa waxaa weeye isla markaana lagu khasbi mahayo inuu keeno de mau awoodi kara inuu keeno xagee ka keeni qofkan ma garanay meeshu maqan yahay haddiise uu og yahay meesha uu ku maqan yahay haddii doonto meel fogba ha ahaatee wuu soo xaadiranaya qofkii inuu keeno ayaa waajib ku ah markaa waxaan la siinayaa muddo uu qofka ugu tago iyo muddo uu ka soo socdo sii socod iyo soo socod muddadeed baa la siinaya maala haddii meesha loo socdo maalin maalinna laga soo soconayo labada maalmood baa la siinaya waxaa loogu daraya weliba yani muddo qofki ku nasanaya musaafirkii qofkii musaafirka ilan maalintuu saa u tagayba ma soo laaban karee yacni mudday uu ku nasto maalin iyo laba cisho uu nastana waa lagu darayaa intaas ayaa la siinayaa haddii haddaba muddadaas ay tagto oo qofkii uu keeni waayo waa la xidhaya qofkii kafiilka ahaa ee qofka kafaalo qaaday ayaa la xidhayaa ilan waxaa weeye xaq baa lagu leeyahay ninkan inuu keeno xaq inuu ka gaabiye waa haddii dayntii uusan bixinin lakin hadduu dayntii bixiy la xidhi maayo haduu dhaho ninkan imsaad ku lahayden kun dolar maalan kunkii dolar waa kan la xidhi maayo markaa dee ujeedka ninkaa loo keenaya waa lacagtaas lacagtiiba haduu bixiyo markaa la xidhi maayo lakin haduu lacagtii bixin waayo isla markaa qofkii uu keeni waayo qofkiina uu dee garanaya mesha ku maqan yahay de asagaa markaa u qoolan asagaa loo xidhayaa waayahay qiil baa wuxuu le laga xoog badan yahay haduu qofkani ku maqan yahay masaafat alqasr meel salaada loo gaabiyo waa siddeetan kilomitr iyo wixii ka sii badan markaa waajib kumaha inuu he inuu soo xaadiriyo maxaa yeele qofkan waxa weeye meel fog ayuu ku maqan yahay marka dhib bay ku tahay inuu keeno sida weligii oo kale ayay la mid tahay weligii hadduu intaas masaafada ku maqan yahay de waa macduur waayahay wuxuu yidhi walaصaxu muctamadu waxaa weeye annahu shani idaa maata haddii qofkii uu dhinto makfuulka ahaa oo udufina la aaso laa yuaalabu lkafiilu kafiil laga dalbi maayo bilmaali xoolihi wa annahu shani low shurida haddii lagu shardiyo fi lkafaalati kafaaladii annahu kafiil yaqramulmaala xoolihii inuu magdhabayo in faata tasliimu dhiibiddii haddii meesha ay ka baxdo baalat kafaaladii way buraysaa waannahaa walasaxu waxaa weeye annahaa kafaaladii laa tasixu inaysan ansaxayni biqayri rida lmakfuuli qofkan la kafaalo qaadayo isagoon raalli ahayn biayr rida makfuuli qofkii makfuulka ah raalli ahaanshihiisa la'aantii inaysan ansaxaynin waaya wuxuu ku yidhi qofkii makfuulka ahaa ee la kafaalo qaaday haddii uu dhinto dabeetana la aaso qofkii kafiilka kafaalo qaaday laga dalbi mahayo inuu xoolihii bixiyo la dhihi maayo xoolihii ninkaa lagu lahaa adaa u qoolanee bixi sababtoo ah qofkan muusan hee kafaalo qaadin xoole wuxuu kafaalo qaadin naf ilan kafaalada waa kafaalatu nafs ee kafaalatu maal ma aha ninkan damiinu maal ma ahayn ee wuxuu ahaa kafiil binafs marka naftiina dhibata sidaa darteed xoolo lagu kalifi mahayo inuu bixiyo waaya waxaa la mid ah haduu qofkii baxsado ama u dhuunto maanta maxkamadeena maxa ka dhaca qofkii haddii uu baxsado oo dhuunto uu keeni kari waa meel uu ka maqan inu waayo isagaa la xidhaa soo maha isagaa jeelka lagu tuuraa waa dulmi waa dulmi arrintaas bal sidaha la ogaado waa ka qofkii haddii uu baxsado oo ninkan uu heli kari waayo amaba u dhuunto ama meel uuna garanin inuu ku maqan yahay marka lagu khasbi maayo qofkii kafiilka inuu keeno hadda agee ka geni bade mama awoodi kar inu keenay waxaa la dhihi soo raadi markii aad heshoon keen laakiin in la xidho asaga waa dulmi nacam waxaa la xidho markii maxay markii ninkan uu maqan yahay isla markaana meeshu ku maqan yah u garanaya maalan burcu ku maqan yahay qofkan makfuulka ah keen baa la yidhi muddaa loo qabtay imsa ceshaad ku keeni laba cesho ama saddex cesho saddex ceshaa la siiyey wuu keeni waaya soo ma markaa asagaa uqoola waa la xidhi laakiin asagoon garanayn meeluu ku maqan yahay ama ninkiiba u dhuuntay oo baxsaday takliifi maa laa yutaaq wayaan qofki wuxuuna awoodi karin baa markaa lagu kalifayaa waa dulmi in la xidho markaa waayahay sidoo kale waxaa aan bannaanayn oo reeban in la shardiyo qofkan kafiilka ah inuu xoolihii ninka lagu lahaa magdhabeeyo hadduu qofki keeni waayo in faata tasliim hadduu qofkii aad keeni weydaa la yidhi xoolihii lagu lahaa adiga lagaa rabaa taana waa xaaraan ma bannaan caqdiga kafaaladana ah wuu ku buraya sida muctabadka maxaa yeele shardigan waa shardi khilaafsan nuqtada caqdiaal caqdiga kafaalada ayuu khilaafsaya caqdiga kafaalada waa maxay qofka naftii inuu keeno bas lagama rabo xoole inuu kafaalo qaado marka haddii la dhaho xoolihii baad bixinaysaa waxa wey waa shardi caqdigii kafaalada khilaafsanoo caqdigii saasuu ku burayaa caqdiga kafaalada waxyaabay kaga duwanta caqdiga damaanka waxaa ka mid ah qofka makfuulka ah ya waa inuu raaliha qofka aad kafaalo qaadayso waa inuu ku fasaxaa laakiin asagoon kuu fasaxin ma kafaala qaadi kartid dayntii waa damiinan kartaa qof aan kuu fasaxin laakiin qof aan kuu fasaxin kafiil kama noqon kartid oo badankiisii ma kafaala qaadi kartid maxay kula duwan yihiin maxaa yeele qofkan aada xoolaha ka damiinatay de xoolii baad ka bixi wax dhibaan male taas laakiin haddad qofkin waan keeni asagoon uu kuu fasaxin waxa laga yaba hadhow hee inuu kuu madaxadeeyo inuu ku diido ayaa soo baxaysa marka saysan taa u dhicin ayaa l yihi qofka aad kafaalo qaadayso waa inaad fasax ka qaadataa waayahay wuxuu idhi walaصaxu muctamad waxaa wey anahu shan idaa maata hadduu dhinto qofkii makfuulkayda wa dufina oo la aasa laa yuطaalabu اlkafiilu kafiilkii laga dalbi maayo bilmaali xoolihi wa anahu shani low shurida haddii la shardiyo fi kafaalati kafaaladii dhexdeeda haddii lagu shardiyo annahu qofkan kafiilka ah yaqramu lmaala xoolihii inuu mag dhabayo in faata tasliimu dhiibiddii haddii la waayo meesha ka baxdo badlad kafaaladi way buraysaa wal asax waxa wey annaha kafaaladii laa tasixu in asaxayn bihayri dalmakfuuri qofkii la kafaalo qaaday raalli ahaanshihiisa la'aantii wallahu tacala aclam wsala allah wslam ala